alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed faslun yenbagii an yuxaafida calaa tilaawatihi wa yuksira minha waxaa u habboon shakhsiga inuu ilaaliyo akhrinta uu qur'aanka akhrinaayo wa yuksira minha uu farabadiyo akhrinta uu qur'aanka akhrinayo wa kaana lisalafi radia allaahu canhum caadaatun mukhtalifatun waxaa salafka u sugnaaday ilaahay raalliha ka noqday caadooyin kala duwan baa u sugnaaday fii qadri maa yakhtimuuna fiihi qadarkay ku khatimayaan qur'aanka caadooyin kala duwan bay ka lahaayeen fa rawaa ibnu abi daawuuda can bacdi salaf ibnu abi daawuud wuxuu soo wariyey oo salafka qaarkood ka soo wariyey annahum kaanuu yakhtimuuna fii kulli shahrayni khatmatan waaxida inay ahaayeen qaar ku khatima laba bilood oo kasta khatmo keliya khatimi jireen oo hal mar bay dhammayn jireen bacdu salaf waxay samayn jireen labadii bilood inay mar dhammeeyaan qur'aanka wa can bacdihim fii kulli shahrin khatma bar kale oo salafka ka midana waxaa laga soo raray inay bishii kastaba hal mar dhammayn jireen taa macnaheedu waxay noqonaysaa maalin kasta jis bay akhrin jireen wa can bacdihim bacdi kaleoo salafka ka mida waxaa laga soo raray fii kulli cashri layaalin toban habeenoo kastaba inay mar dhammayn jireen taana macnaheedu waxay noqonaysaa maalintii kasta inay akhrin jireen saddex jis wa can bacdihim barhkoodna waxaa laga soo roray fii kulli samaani layaalin siddeed habeenoo kastaba inay dhammayn jireen qur'aanka hal mar wa can ilaksariina fii kulli sabci layaalin badanka culammada waxaa laga soo raray inay dhammayn jireen toddoba habeenoo kastaba mar inay dhammayn jireen wa can bacdihim fii kulli sittin bacdi kaleo salafka ka mida waxaa laga soo raray lix habeenoo kasta inay mar dhammayn jireen wa can bacdihim fii kulli khamsin bacdi kale waxaa laga soo raray in shan habeenoo kastaba ay mar dhammayn jireen wa can bacdihim fii kulli arbaciin bacdi kalena waxaa laga soo raray afar habeenoo kasta inay mar dhammayn jireen wa can kasiiriina in badan oo kale oo ka midana waxaa laga soo raray fii kulli salaasin saddex habeenoo kasta inay mar dhammayn jireen maalin kastaba waa toban jis wa can bacdihim fii kulli leylatayn bacdi kalena waxaa laga soo raray laba habeenoo kasta inay dhammayn jireen qur'aanka wa can kasiirin in badanoo kale waxaa laga soo raray fii kulli yowmin wa leylatin khatma habeen iyo maalin kastaba inay mar dhammayn jireen yacnii afar iyo labaatankii saacadood hal mar inay qur'aanka dhammayn jireen wa minhum man kaana yakhtimu fii kulli yowmin wa leylatin khatmatayn waxaa kaloo ka mid ahaa qaar khatimi jiray qur'aanka habeen iyo maalin kastaba laba goor khatimi jiray khatmo maalintii ah oo maalintii hal mar la dhammeeyo habeenkiina hal mar la dhammeeyo se cajiib maa wa minhum man kaana yakhtimu halaasan waxaa kaloo ka mid ahaa mid habeenkiiyo maalintii saddex goor dhammayn jiray waa alaasa khatamaat wa khatama bacduhum samaani khatamaat bacdigoodna qur'aanka waxay dhammeeyeen siddeed khatmo arbacan fi lleyli wa arbacan fi annahaar afar goorna qur'aanka waxay dhammeeyeen maalintii afar goorna waxay dhammayn jireen habeenkii intee saacadood baa ku beegan afar iyo labaatankii saacadood siddeed goor bay dhammayn jireen kulaha awqaadda kale marka laga tago intuu ama hurdo ama intuu tukanayo ama intuu wax cunayo ama intuu khalaa gelayo marka intaasoo dhan laga saaro yaa intee soo hadhaysaa bal haba ka saarina ku dar afar iyo labaatankii saacadood mid saddex saacadood baa ku beegan haddaanu seexan ou soo jeedo wakhtiyo badanna aanu khalaaba gelin wuxuu cunayaana wax yaroo khafiifa ah ay noqoto markaysaga markaa laba saddex daqiiqo markaysaga uu ku dhammaynayo waxay noqonaysaa saddexdii saacadood ee kasta mar buu dhammaynaya suuragal ma tahay xufaaday culamada qaar saasay samayn jireen baa layidhi fa min aladiina kaanuu yakhtimuuna khatmatan fi lleylati walyowmi waxaa ka mid ahaa kuwii khatimi jiray qur'aanka habeenkiiyo maalintii hal mar khatimi jiray cusmaan ibnu cafaana saxaabigii cusmaan ibnu cafaan alkhaliifatu araashid radia allaahu canhu wa ardaah wa tamiimun addaariyu iyo tamiimu addaari saxaabigii kale tamiim daari la odhan jiray abu ruqaya radia allaahu canhu wa saciid ibnu jubayr iyo saciid ibnu jubayr wa mujaahidin iyo mujaahid oo taabiciinta labadaasina ay ka mid yihiin washaaficiyu iyo shaafici wa aakharuuna iyo dar kaloo culammada ka mida radia allaahu canhum ilaahay ralliha ka noqdeen cusmaan ibnu cafaan waxaa la soo naqliyaa dibba waa inooga keeni doonaaye hal ragcad qur'aanka inuu ku dhammayn jiray habeenkii ay dhacday inuu hal ragcad qur'aanka ku dhammeeyey ragca fileyl ayuu min awali qur'aan ilaa aakhirihi ku khatimay ragcad witri ah imaamu shaafici waxaa la soo naqliyaa habeen kasta qur'aanka waa khatimi jiray baa layidhi hal mar buu khatimi jiray haddayna ramadaan ahayn hadday ramadaan tahay habeenkii laba khatmuu khatimi jiray yacnii tuula sana habeen kasta koob iyo tobanka bilood oo kale ramadaan aan ahayn habeen kasta qur'aanka waa dhammayn jiray ramadaan hadday noqoto waa laba jibaari jiro habeenkii laba goor buu dhammayn jiray habeen kastoo ramadaan ah saas aawadeed bishu hadday soddon ku dhammaato ramadaan sitiina khatma ayuu samayn jiray lixdan khatmo ayuu ramadaanta samayn jiray cajaa'ib bay ka sheegaan culammadu culammada selafku siday qur'aanka u akhrin jireen wa min aladiina kaanuu yakhtimuuna alaaa khatamaatin waxaa ka mida kuwii qur'aanka khatimi jiray saddex khatmo oo saddex goor dhammayn jiray maalintii habeenkii sulaymu bnu citrin radia allaahu canh sulaymu ibnu citrin baa ka mid a qaadi misra fi khilaafati mucaawiyata radia allaahu canhu oo qaadigii masar ahaaday khilaafadii markaa mucaawiye wa qaasu ahli misra reer masarna yacni waa cidka wacdiye u qisooda ahaa qaasi buu ahaa waa loo jeedaa waa waa qisoon jiray bimacnaa waa wacdin jiraa loo jeedaa fa rawaa abubakr ibnu abi daawuuda abubakar ibnu abi daawuud waxa uu soo wariyey annahu kaana yakhtimu fi alleylati halaasa khatamaat inuu khatimi jiray qur'aanka saddex khatmo saddex goor inuu dhammayn jiray sulaym ibnu citri abu cubayd baa fadaa'il qur'aan ku soo wariyey abubakr ibn abi daawuudna sheikhaabaa inoo sheegay inuu soo wariyey wa rawaa abuu cumar alkindiyu fii kitaabihi fii qudaati misra abuu cumar alkindina wuxuu ku soo wariyey kitaabkiisii ku saabsanaa qudaadda masar annahu kaana yakhtimu fi leylati arbaca khatamaat wuxuu ka sheegay annahu kaana yakhtimu inuu khatimi jiray fi leylati habeenka gudihiisa inuu khatimi jiray arbaca khatamaat afar goor inuu khatimi jiray yacnii maalintii inuu la akhriyaa waa ku jirtaa wa qaala ashaykhu saalixu alimaamu abuu cabdiraxmaan asulamiyu radia allaahu canhu sheikhii abu cabdiraxmaan assulami la odhan jiray maxamed ibnu xuseyn oo ka mid ahaa culammadii suufiyada ee hore ayuu ka mid ahaa afar boqol iyo labiyo toban markay hijiradu ahayd buu dhintay haddaba waxaa jira abuu cabdiraxmaan asulami oo taabiciinta ka mid ah ha ku qaldamin oo muqri'iinta ka mid ah yacni markaa quraadii laga soo wariyey yacni riwaayaadku ay galaan kunyada iyo nisbada iswaafaqay oo mid walba abuu cabdiraxmaan assulami baa la yidhahdaa abuu cabdiraxmaan assulami cabdullaahi ibnu xabiib baa magiciisa la yidhahdaa awlaaddii saxaabadaanu ka mid ahaa wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam buu dhashay waxaanuu ka mid ahaa markaysaga muqri'iintii buu ka mid ahaa qiraa'aadka qaarkood asaaniiddooda ay gasho kani ka maaha waa sheikh markaa ka dembeeyeyoo qarnigii afraad baa cimrigiisa badankiisu ahaa afar boqol iyo labiyo tobankii buu dhintay culammada suufiyada hore buuna ka mid ahaa abu cabdiraxmaan assulami magiciisuna waxaa la odhan jiray maxamed ibnu xusayn radia allahu canhu qaala samictu shaykha abaa cuhmaan almagribiya waxaan ka maqlay buuhi shiikhii laodhan jiray abaa cuhmaan almaghribi saciid ibnu salaam baa la odhan jiray saddex boqol iyo saddexiyo toddobaatankii isaguna dhintay radia allaahu canhu yaquul kaana bnu lkaatibi wuxuu yidhi ibnulkaatib wuxuu ahaa isaguna culammadii qarnigii afraad buu ka mid ahaa saddex boqol iyo saddex iyo afartankii buu dhintay radia allaahu canhu yakhtimu binnahaari arbaca khatamaat wa bileyli arbaca khatamaat ibnulkaatib oo saddex boqol iyo saddex iyo afartankii dhintay waxa uu ahaa baa la yidhi mid qur'aanka khatima maalintii afar khatmuu khatimi jiray afar goor buu dhammayn jiray qur'aanka wa billeyli arbaca khatamaat habeenkiina afar goor buu dhammayn jiray wa haada akharu maa balaganaa fi lyowmi waalleyla imaamu nawowi wuxuu odhanayaa inta ugu badanayna soo gaadhay in qur'aan lagu khatimo waxay ahayd buu idhi taas waa siddeeddaa khatmo calaa kulli xaal waxay noqonaysaa in aad loo dudubinaayay noqonaysa waxay noqonaysaa saddex saacadood in lagu dhammaynaayey ayay noqonaysaa taasina aad iyo aad bay u adagta aad iyo aad ayaa adaygugu jiraa saacad kasta in la akhrinaayo toban jis bay noqonaysaa jis kastana in lix daqiiqa lagu akhrinayo ila wakhtigu intaynu hadda nahay buu yahay zamanka wax iskama beddelay habeenkiiyo maalintu inta hadda ay tahay bay tahay barakadu waa min allah laakiin zamanku markaa mid daatadiisu gaabatay oo intii uu ka yar yahay maaha aha waxaan la yaabanayn qolyihii odhanaayey waa toban daqiiqaa markaa waxaan yani jiskii lagu dhammaynaya bal ka warran lix daqiiqa si cajiib maaha wallahu almustacaan warawa sayid ljaliilu axmed dawraqiyu biisnaadihi can mansuur ibni zaadana min cubaadi ataabiciina wuxuu soo wariyey sayidkii weynaayee axmed dawraqi la odhan jiray oo ka mid ahaa ruwaadda axaadiista laga soo wariyey ayuu ka mid ahaa imaam muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah baa intuba wax ka wariyeen shiikhii weynaayee kale yacquuba dawraqi la odhan jiray bayna walaala ahaayeen laba boqol iyo lix afartankii buu dhintay axmed addawraqi wuxuu soo wariyey biisnaadihi sanadkiisa wuxuu ku soo wariyey can mansuur ibni zaadaana isagoo mansuur ibnu zaadaan ka soo warinaya min cubbaadi taabiciina radia allaahu canhum oo cubbaaddii taabiciinta ka mid ah mansuur ibnu zaadaan wuxuu dhintay boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriyada ayuu dhintay annahu kaana yakhtimu alqur'aana fii maa bayna alduhri waalcasri inuu qur'aanka ku dhammayn jiray duhur iyo casar inta udhaxaysa duhur iyo casar inta u dhaxayso qur'aanka ku khatimi jiray hadda ma gelinka hore intuu soo akhriyu wakhtigaa khatimi jiray looma jeedo waxaa laga tilmaamaya min awalihi ilaa aakhirihi bayna duhri walcasri buu akhrin jiray intuu bilaabu dhammayn jiray bayna duhri waalcasri salaadda duhur marka laga baxo markuu bilaabo casarka intaan la gelin ayuu khatimi jiray qur'aanka rabbamaa inay casarka yaro dibdhigi jireen haddii la dibdhigana waxay noqonaysaa saddexdii saacadood inay gaadho laakiin haddaan la dibdhigin waxay noqonaysaa dee inay intii ka yaraato annahu kaana yakhtimu alqur'aana fi ma bayna alduhri waalcasri wa yakhtimuhu aydan fi ma bayna almaqrib waalcishaa wuxuu kaloo qur'aanka khatimi jiray maqhribkii cishaa inta udhaxaysa wa yakhtimuhu fi ma bayna almaqribi waalcishaa'i fii ramadaana khatmatayni wa shay'an tanaaba ka sii cajiib badan wuxuu khatimi jiray qur'aankaoo dhammayn jiray maqhrib iyo cisho inta udhaxaysa ramadaan gudaheedana khatmatayni laba goor intuu khatimo wa shay-an iyo qayb kaleoo markaa uu akhrinayo yacnii shay kaleoo ziyaade ah laba goor min awalihi ilaa aakhirih buu qur'aan ka dhammayn jiray marka saddexaadna waa soo bilaabi jiro isagaan dhammayn baa cishaa la geli jiray riwaayadka qaarkood waxaa lagu soo wariyey wasaalisatu ila tawaasiin taasiimada ayuu soo gaari jiray markaysaga marka saddexaadna wa kaanuu yu'akhiruuna alcishaa waxaanay ahaayeen qaar cishaha dibdhiga fii ramadaana ramadaan gudaheedna ilaa an yamdiya rubucu lleyl ilaa habeenka afar meelood marka laga dhigo meelahan ay tegayso baa la dib dhigi jiray cishaha yacnii wakhtiga cishaha dib loo dhigi jiray dabeedna markaasuu laba goor intuu khatimo mar saddexaad kale isagoo ku dhex jira oo aan khatimin baa cishaha la geli jiray wa rawaa ibnu abi daawuuda ibnu abi daawuud wuxuu soo wariyey abi daawuudkii saaxib sunan baa dhalay imaamkii ayaa dhalay waana xifdi badnaayoo culammada qaar waxay yidhahdeen abiihi waa ka xifdi badnaa saddex boqol iyo lix iyo tobankii buu dhintay ibn abi daawuud biisnaadihi saxiix wuxuu ku soo wariyey sanadkiisa saxiixa ah anna mujaahidan kaana yakhtimu alqur'aana fii ramadaana fii maa bayna almaqrib waalcishaa mujaahid oo ardaygii ibnu cabaas ahi wuxuu ahaa mid qur'aanka khatima ramadaan gudaheeda maqribkiiyo cishaa inta u dhaxaysuu khatimi jiray wa can mansuurin mansuur waxaa laga soo naqliyey waa mansuur ibnu zaadaane qaala inuu yidhi kaana caliyun alasdiyu caliyun alasdi waxau ahaa yakhtimu mid qur'aanka khatima fii ma bayna almaqrib waalcishaa maqhribkiiyo cishaa dhexdooduu khatimi jiray kulla leylatin min ramadaan habeen kastoo ramadaan ka mid ah aahaar mutacadidaaba ku timi wakhtiga ramadaanta maqhribkiiyo cishaa dhexdiisa inay qur'aanka khatimi jireen bimacnaa intay soo bilaabaan inay dhammayn jireen wa can ibraahiima bni sacdin ibraahiim ibnu sacdina waxaa laga soo naqliyey qaala inuu yidhi kaana abii yaxtabi aabbahay wuxuu ahaa mid markaa digrin xidho ayuu ahaa ama mid doonyaysta kolba saa u taqaan mid doonyaysta ayuu ahaa famaa yaxullu xubwatahu xibwatahuna waa loo dabdiyaa ma furi jirin doonyaysadkiisa ma furi jirin xataa yakhtima alqur'aana ilaa uu qur'aanka ka khatimaayo yacanii digrin xidhka uu digrin xidhay ama doonyaysadka uu doonyaystay kolba sidaad u taqaan ma furi jirin ilaa qur'aanka uu khatimo wa aladiina khatamuu lqur'aana fii rakcatin kuwii qur'aanka ku khatimay miyaa ragcad gudaheed falaa yuxsawna likasratihim lama koobi karaayo farabadnida ay farabadnaayeen daraaddeed fa min almutaqadimiina cusmaan ibnu cafaana wa tamiimun iddaariyu culammadii mutaqadimiinta ahayd ee qur'aanka ragcad ku khatimtay waxaa ka mid ahaa cusmaan ibnu cafaana wa tamiim iddaariyu labadaa saxaabi baa ka mid ahaa wa saciid ibnu jubayrin khatamahu fii rakcatin fi lkacba saciid ibnu jubayrna qur'aanka waa ku khatimay ragcad gudaheed buu ku khatimay kacbada gudaheeda yacni isagoo kacbada ku sugan ayuu qur'aankii hal ragcad gudaheed buu ku dhammeeyey qur'aanka calaa kulli xaal culammadu waxay leeyihiin awqaaddii baa loo barakeeyey iyaguna ijtihaad iyo dadaal fara badan bay la yimaadeenoo aad iyo aad ugu dadaaleen aasaartanna bacdi ka midii kollay waa sugan tahay yidhaahdeen bacdi ka midana sanadkeeda waxba ku yara jira laakiin min baab alistiinaas baa loo keenay asaaniidda qaarkoodoo sugan qaaruu sheikhu saxiixinayaabaa ka mid a qaar kalena cid kale ayaa markaa sugtay oo yidhi ama waa xasan ama waa saxiix markaa yidhi bacdii sanadkooda wax ku jiraanna waa jiraan laakiin calaa kulli xaal min baabi alistiinaas baa loo keenay laakiin wax badan baa calaa kulli xaal baabkaa ka asaxay oo ka sugan wa aladiina khatamuu fi lusbuuci maratan fakaiiruun wa ama aladiina khatamuu fi lisbuuci kuwii ku khatimay qur'aanka wii ku khatimay miyaa maratan hal mar khatimay fakasiiruuna waa fara badan yihiin nuqila can cuhmaana bni cafaana waxaa laga soo naqliyey cuhmaan ibnu cafaan inuu wii ku dhammeeyey wa cabdullaahi ibn mascuud saxaabiga la yidhahdana waa laga soo naqliyey inuu wii ku dhammeeyey wa zayd ibni haabit zayd ibnu haabitna waa laga soo naqliyey wa ubay ibnu kacbin iyo ubay ibnu kacbin radia allaahu canhum saxaabadaa waa laga soo raray inay wiigiiba hal mar dhammayn jireen qur'aanka wa can jamaacati min ataabiciin koox taabiciinta ka midana waa laga soo raray in iyaguna wiiggii hal mar dhammayn jireen ka cabdiraxmaan ibni yaziida wa calqamata wa ibraahiima raximahum allahu tacaala taabiciintaasaa ka mid a ah. marka salafkii in badan baa waxay samayn jireen inay wiiggii hal mar dhammayn jireen in badan baa saa samayn jireen oo qur'aanka waxay u qaybin jireen toddoba qaybood bay u qaybin jireen toddobadaa qaybood oo qayb walba ay maalin akhrinayaan yacnii habeenkiiyo maalintii ay akhrinayaan in badan oo salafka ka mida laga soo raray inay wiiggii hal mar dhammayn jireen nebiguna sala allahu alayh wasalam saxaabada qaarkood wuxuu ku yidhi yacnii wiiggii hal mar akhri bimacnaa hal mar dhammee saxaabada qaarkood oo yidhi waxa weeye qur'aanka si deg degaan u dhammaynaya wuxuu ku yidhi markaa iqra'hu fii sabcin wiiggii hal mar dhammee laakiin ashyaa cajaa'ib aynu soo aragno dee inay culammada qaarkood qiraa'ada qur'aanka aad ugu dhaqsan jireenoo habeenkiiyo maalintii habeenkiina mar khatimi jireen qaarkood maalintiina mar ama habeenkiiyo maalintii saddex goor inay khatami jireen oo saddex goora ay dhammayn jireen waxaa se ugu layaab badnaa siddeedda goor afar maalintii afar habeenkiiya laakiin taas mala ma awoodi karayno waa iska adag tahay haddii hadramo aan laga dhigin oo dee sida loo akhriyaa waa adag tahay taqaarubu zamaanka adilla ku soo aroortay waa jirtaa laakiin culammadu badiba waxay u fasiraan taqaarubu zamaanka in looga jeedo xagga barakada oo dadka qaarkoodna waa loo barakaynayaa wakhtigu waa u dheeraa oo wakhti yar bay camal badan oo wanaagsan kula imanayaan dadka qaarkoodna barakadii baa laga qaadayaa wakhtigooo markaasaa waxa weeye wuxuu ku dhaafayba garan maayaan isagoo wakhtigu teguun bay arkayaan badiba culammadu saasay u fasiraan in looga jeedo xagga barakada bacdi culammada ka midoo u fasiraa waa jiraan inuu xaqiiqatan zamanku isku dhowaanayo laakiin taasna ma cadda in waqtigeedii markaa la gaadhay haddiiba sidaasi marka ay saxiix noqoto marka calaa kulli xaal wakhtigu sida hadda uu yahay unbuu ahaa culammada hadda joogtana qaar markaa yidhi saacado yaroo kooban baa qur'aanka lagu dhammaynaya waa jiraan oo imminka sheikha la yidhaahdo cabdulkariim alkhidayr xafidahu allaah waxa uu ashiradiisa ku sheegay inuu qur'aanka lix saacadood lagu dhammayn karo inta la bilaabo in lagu khatimi karo sita saacaad waxaanuu yidhi waa mujarab taa macnaheedu waxay noqonaysaa jiskii labiyo toban daqiiqaa lagu akhrinaya halkii saacade kastana shan jis baa la akhrinayaa khamsata ajzaa markaa sidaas ayuu ashradiisa qaarkood ku yidhi markuu leeyahy wa mujarabna waxaa laga yaabaa inuu isaga laftiisu jarribay ardayda inan ka mido ashradiisa aad u dhegaysan jiray ayaa wuxuu yihi waxaan isistijaabi qur'aankii baan salaadda subax bilaabay buui cishahaan khatimay buui waare aad baad uga fogtee ku noqaan idhi mar labaadkii baan ku celiyey casarkaan khatimay buui markaan arkay inaan xoogaa ku soo dhoweeyey baan war waa suuragal ardayda inan ka midaa saa yidhi laakiin badan saddex saacood baa qur'aanka lagu dhammaynaya waa shay aad iyo aad ghariib u ah calaa kulli xaal qur-aanka marka la akhrinayo kolle waxaa la doonayaa in xuruuftiisa si fiican loo soo saaro oo xaqiisa iyo mustaxiqiisaba la siiyo ayaa la rabaa ee in waxa weeye madadka laga tago oo la shaxaado oo yacni markaa saa lama rabo ama xuruuftaan si fiican loo soo saarin waa in markaa xuruufta la muujiyaa saani loo soo saaraa saani waa in loo soo saaraa marka inta qur'aankii halwii ku dhammayn jirtay waa badnaayeen ahlucilmi badan baana saa samayn jiray saxaabadana jamac badan baa laga soo naqliyey inay saa samayn jireen haddaba qur'aanka markay weygiiba hal mar dhammayn jireen xagga suuradahay ka qaybqaybiyeen oo waxaa markaa asarkii ku soo arooray saxaabadu markay qur-aanka akhrinayaan inay saddex maalin ku akhrin jireen shanna maalin toddobana maalin sagaalna maalin koob iyo tobanna maalin saddex iyo tobanna maalin inta kale soo hadhayna maalin waa toddoba meelood saddex suuradood waa maalin shan suuradoodna waa maalin waa tirooyin kala dhiman tirooyinkaa kala dhiman saddex baad ka bilaabay mar walba cadad baad ka boodi hal tiraad ka boodiyoo tirada kala dhiman baad u boodi waa saddex shan toddoba sagaal koob iyo toban saddexiyo toban intaasi waxay noqonaysaa siddeed iyo afartan suuradood ayay noqonaysaa marka intaasi siddeed iyo afartan suuradood ay noqoto baaqiga kale waa xisbigii mufasilka xisbulmufasil weeyi haddaba waxaa la isweydiiyaa saddexda xaggee ka bilaabmaysaa culamada in badani waxay yidhahan waxa laga bilaabaya suurat lbaqara laga bilaabaya marka suurat lbaqara iyo suuratu ali cimraan iyo suuratu nisa waa saddex saddexaas waa maalin oo waa subuc subucyadu inay islaalle ekaadaan oo xagga aayadaha iyo ay la ekaadaan waxba kumay dadaali jirin saxaabadu laakiin suuradaha inayna suurad kala reebina suuradaha israaciyaan bay samayn jireen subucyada waagii dambe markaa la ikhtiraacay oo ku saabsan suuradaha in la qaybqaybinayo wa minhum man sadda canhu la odhanayo waa subca koowaad baa ku eg yani waxa weeye wakhti mutaakhir ay taasi timi laakiin saxaabadu xagga suuradahay ka eegi jireen suurad kastaba gees bay isu raaci jireen marka saddexda suurada hore waa saddexa ah shan baa ku xiga shanta ku xigaana ilaa towbay ku egyihiin toddobaa ku xiga toddobada ku xiga yuunus markay ka bilaabmaan naxli bay ku egyihiin sagaal baa ku xiga sagaalku israa markay ka bilaabmaan suuratu furqaan bay ku egyihiin koob iyo toban baa ku xiga koob iyo tobanku markay ka bilaabmaan yaasiin bay ku egyihiin saddex iyo marka wasaafaad laga bilaabo waxay ku eg yihiin suurat alxujuraat inta kale waa xisbulmufasal faatixadu xisbulmufasalkay markaa iska raacay haddii laakiin faatixada laga soo tiriyo saddexda culamada qaar baa caddiga noocaa maraye waxay noqonaysaa siddeed iyo afartanka suuradood inay ku ekaadaan suurat alfatx marka xisbulmufasalku uu ka bilaabmo xujuraat uu ka bilaabmo halkaasaanu ka yimi ikhtilaafka la ysku khilaafay xisb lmunfasal ma wuxuu ka bilaabmaa suurat alxujuraat mise wuxuu ka bilaabmaa suuratu qaaf bayd bay markaa qaarkood haddaba ku nadmiyeen qaybinta sidaa loo qaybinaayo caddigaa saxaabada waafaqsan wuxuu yidhi bikrun cuquudun yuunusun subxaana ashucara alyaqdiinu qaafun baana bikrun suuratulbaqara maadaama bikrun ay ku timi qisadii waxa weeye suuratulbaqara loogu magacdaray lafteeda dhexdeeday bikri ku timi bikriga yadu uga jeedaa bikrun cuquudun cuquud waxaa loo jeedaa maa'ida awfuu bilcuquud bikrun cuquudun yuunusun subxaana ashucara lyaqdiinu qaafun baana ashucara yacni hamzada waa layska tuurayaa dambe ee tadaruftay ashucara alyaqdiinu qaafun baana waa shucara iyo yaqdiin yaqdiin waxaa loo jeedaa wasaafaat yacni waxa weeye qisadii yuunus waa ta yaqdiin ku sugnayd geedkii yakdiinka ah ashucara alyaqiinu al un buu geliyey markaa yaqiin ashucara alyaqiinu qaafun baana markaa saas buui qaarkood waa soo koobeenoo waxay is yidhahdeen beydku dadka waa ku adkaan karaa markaasay waxay ku soo koobeen laba kelmadood oo waxay yidhahdeen famii bishawqin famii bishawqin fa'da faatixay ka soo qaateen miimka maa'iday ka soo qaateen ya'da yuunus bay ka soo qaateen fami bishawqin ba'da waxay ka soo qaateen banu israa'iil banu isra'iil suuradda laga mataqaaniin waa suuratu israa banu israa'iilla waa la yidhaahdaa israana waa la yidhahdaa bishawqin ba'da waxay ka soo qaateen banu israa'iil shiinka waxay ka soo qaateen shucara wowga saafaat qaafkana de waa qaaf waalikhtilaaru ana dalika yakhtalifu biikhtilaafi alashkhaas faman kaana yadharu lahu bidaqiiqi alfikri lataa'if wa macaarifu falyaqtasir calaa qadrin yuxasilu lahu kamaala fahmi ma yaqra'uh walikhtiyaaru qowlka la doortay ana dalika yakhtalifu waa inuu kaasi ku kala duwanaanayo biikhtilaafi alashkhaas ashkhaasta ama dadku kala duwanaansha ay kala duwan yihiin bay ku kala duwanaanaysa faman kaana yadharu lahu kuu muuqanayo bidaqiiqi alfikri fakerka kiisa daqiiqa ah ee bimacnaa fiirada badan yacni markaa faa'iidooyin latiifada waxaa la yidhahdaa shayga faa'idada daqiiqa baa loo isticmaalaya wa macaarifu iyo aqoono falyaqtasir ha ku gaabsado calaa qadrin yuxasilu lahu qadar yuxasilu lahu yacni u xasilinaya oo uu ku helayo kamaala fahmi maa yaqra'u ka uu akhrinayo fahamkiisa dhammaystirankiisa uu ku helayo inuu fahamkiisu u dhammaystirmo uu ku helayo wakada man kaana mashguulan binashri alcilmi aw hayrih saasoo kale u ahaaday kii ahaaday mid ku mashquulsan cilmiga faafintiisa aw hayrihi ama wax kaleba ku mashquulsan oo muhimaati diini diinta waxyaalaheeda muhimkaa ka mid ah wa masaalix almuslimiin muslimiinta masaalixdooda iyo danahooda ka mid ah alcaammati guud falyaqtasir isaguna ha ku gaabsado calaa qadrin qadar ha ku gaabsado laa yaxsulu bisababihi aanu ugu xasilayn sababtiisa ikhlaalun meel kaga dhac bimacnaa ka gaabin ama khalal aanu u xasilayn bima huwa mursadun lahu wuxuu yahay mid loo diyaariyey bimacnaa shaqadu hayo qadar aan ka nuqsaaminayn oo shaqadaa inuu dayaco oo yacni marka uu halleeyo ayna ka imanaynin qadarkaa inuu akhriyaha ku gaabsado wain lam yakun min haaulaa'i almadkuuriin haddaanu ahayn kuwaa la sheegay haddaanu ka mid ahayn falyastakfir maa amkanahu ha fara badsado intay u suuragal tahay qiraa'ada qur'aanka uu akhrinayo ha badsado min gayri khuruujin ilaa xaddi almalali walhadrama isagoo aanu u bixin ilaa xaddi almalali yacnii xad uu ka daalayo iyo walhadramati yacni marka waxaa weeye qurqurin uu qurqurinayo aanu u bixin hadramadu waxay tahay waa marka qur'aankii la qurquriyo oo yacni ruuxu marka waxa weeye si deggan aanu u akhriyin ee olololololo oh, saasuu u shubo taasaa waxay markaa tahay hadramada laga tilmaamaya yacni markaa qiraa'ada aadka u degdege ee dhaafka ah ayaa hadramada loo jeeda waqad kariha jamaacatu min almutaqadimiina waa karaahiyeysteen koox mutaqadimiinta ka mida ah culammadii hore alkhatma fii yowmin wa leylah qur'aanka in lagu khatimo habeen iyo maalin wa yadullu calayhi alxadiisu saxiixu waxaa ku tusinaya xadiiska saxiixa ah ee can cabdilaahi bni camri bni alcaasi radia allaahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bnu camr bn alcaas uu ka soo wariyey nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu nebigu yidhi laa yafqahu man qara'a alqur'aana fii aqala min halaas ma fahmaayo man qara'a alqur'aana kii qur'aanka akhriya fii aqala min halaas saddex habeen wax ka yar kii qur'aanka ku dhammeeyaa qur'aanka fahmi maayo oo fiqhigii qur'aanku ku daadegi maayo rawaahu abu daawuuda wannasaa'iyu wa hayruhum a'immadaasaa soo warisay abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo culamo kaleba qaala tirmidiyu xadiisun xasanun saxiix tirmidi waxau uhi waa xadiis xasana oo saxiixa weeyaan buui wallaahu aclamu ilaahay baana u aqoon badan yacnii sheekhu wuxuu tilmaamayaa akhrinta qur'aanka la akhrinayo oo yacnii wakhtiya lagu khatimayaa waxay ku kala duwanaanaysaa yacnii dadka xaaladahooda ruuxii markaa firaaqahaya iyo ruuxii markaa acmaal waaweyn oo masaalixda muslimiinta ah ku mashquulsan dee isku qadar markaa lama iman karaan oo ruuxii ku mashquulsan cilmiga sharciga ah inuu faafiyo oo dadka wax baro oo uu kutubo qoro yacni waxa weeye fursadda qiraa'ada qur'aanka uu u helayaa dee waa ka yar tahay ruuxa markaa gacan bannaani fursadda u helay masaalixdii muslimiintae waaweneyd baana dayacmaysaa hadduu markaa yidhaahdo qiraa'adii qur'aankaan u fadhiisanayaayo waxaan doonayaa qur'aanka inaan ku dhammeeyo yacni habeen iyo maalin baan doonaya inaan ku dhammeeyo ama wax la mid ah waxaa dhici karta in acmaashii uu hayey ay dayacantaa dhici karta ama wuxuu ku mashquulsan yahay masaalixda kale muslimiinta guud buu ku mashquulsan yahay yacni masaalixdaa qadar aan nuqsaaminaynoo waxyeelaynin oo masaalixdaas inay dayacmaan oo nuqsaani ku timaaddo qadar aan keensanaynin waa inay noqotaa qiraa'adiisu qiraa'adiisu waa inay noqotaa saas aawoodee culamada qaarkood oo markaa cilmiga nashrigiisa aad ugu mashquulsanaa masaalix badanoo muslimiintaana aad iyo aad ugu mashquulsanaa sida sheekh ibnu baaz oo kale waxa uu ku dhammayn jiray wiiggiiba hal mar buu dhammayn jiray caadadiisu saasay ahayd inuu wiiggii hal mar dhammeeyo haddana waxa weeye intee uu camaalhayey yacani waxa weeyaan waagii weliba awaakhira xayaatihi yacni waxa weeye wuxuu ku jiray howlo badan buu ku jiray waxyaalo badanna marka waxa weeye wuxuu ahaa mas-uul hadday tahay fatwadii lajna daa'ima hadday tahay hay'atu kibaar alculamaa iyo shirarkeedii hadday tahay waxa weeye markaa hawlo kale oo markaa masaalix caam oo loo diray hadday tahay markaa duruusta cilmiga u dhigayo ila intaa waxa weeye cilmi u dhigayey fataawooyin baa laga duubayey duruus baa laga duubayey yacni waxa weeye kullu daalika isagoo ku mashquulsan ayaa haddana weygii kasta hal mar buu dhammayn jiray wiiggii kasta hal mar buu dhammayn jiray culamada kale hay-atu kibaarulculamaa qaarkood saas yadaa baa laga sheegay inay waxa weye weygiiba hal mar dhammeeyaan weygiiba hal mar inay markaa dhammeeyaan saas iyadaa baa laga sheegay marka fursadda intuu awoodi karayo waa inuu ruuxu markaa isku dayaa sida fiican waa saas marka dadka nisbadooday ku kala duwanaanaysaa qadarka u fiican inuu akhriyo oo inuu ku dhammeeyo ay u fiican tahay yacni dadka nisbadooday ku kala duwantah ruuxna inuu badiyo weeye ruuxna waa inuu markaa duuna daalik ay noqoto jamaaca mutaqadimiinta ka midna waxay karaahiyeysteen habeen iyo maalin qur'aanka in lagu dhammeeyo oo waxay yidhaahdeen saddex maalmood wax ka yar qur-aanka in lagu dhammeeyo maaha waxaanay deliishadeen xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo arooray ee sheegaya laa yafqahu man qara'a alqur'aana fii aqala min halaas yacni ma fahmaayo qur'aanka ka qur'aanka ku akhriya bimacnaa ku dhammeeya saddex habeen wax ka yar bimacnaa saddex habeen iyo saddexdooda maalmood wax ka yar ruuxii qur'aanka ku dhammeeya qur'aankii fahmi maayo bes waa iska dareerinaya xadiidkana tirmidi waa saxiixiyey culamo kaleo muxadisiinta ka midina waa saxiixiyeen sheekh albaani laftiis waa saxiixinaya weliba shaahid kalena waa leeyahay oo xadiis min xadiisi cabdullahi bn mascuud ah ou nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam iqra'uu alqur'aana fii sabcin qur'aanka waxaa ku akridaan toddoba bimacnaa toddoba maalmood ku dhammeeya walaa taqra'uuhu fii aqala min halaas ha ku akhriina saddex maalmood wax ka yar saddex maalmood wax ka yar ha ku akhriina kaasina waaba nahyi nahyigaa waxaa looga jeedaa karaaha looga jeedaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen kaa laftiisa sanadkiisu waa saxiix marka xadiiskan buu shaahid u yahay marka waxaa laga qaadanaya in laga fiican yahay in qur'aanka lagu dhammeeyo saddex habeen iyo saddexdooda maalmood wax ka yar in lagu dhammeeyaa in laga fiican yaha laga qaadanaya bacdi mutaakhiriinta ka midii waxay yidhaahdeen inaanu fahmaynini ma keensanayso inaanu ajar ka helayn ee isagaan fahmayn buu ajarkii ka helayaa bacdi baa saas yidhi waxay boorinayaan markaa qiraa'ada markaa qur'aanka in la badiyo oo aan marka waxawaye xataa saddex wax ka yar lagu dhammeeyo ayay boorinayaan iyagu laakiin sida fiicani waa in marka waxa weeye xagga markaa qiraa'ada la dejiyo hadduu qofku markaa doonaayo qur'aanka inuu aad u akhriyo si aanu u khilaafin walaa taqra'uuhu fii aqala min halaas saddex wax ka yar ha ku dhammaynina iyo laa yafqahu man qara'a alqur'aana fii aqala min halaas waa inuu qiraa'adu noqotaa qiraa'a muratala qiraa'o deggen ou ku tadaburayo oo u fiirsanayo laa tahuduhu hadda ashicri waata marka waxa weeye cabdullahi ibn mascuud uu yidhi sida waxa weeye markaa shicirka aa u qubtaan ee u daadisaan oo kale yacni ha ugu degdeginina ha u daadinina bimacnaa si deggan u akhriya waatay bacdu salaf yidhaahdeen laa yakun hammuka aakhira suura hammigaagu yaanu noqon aakhirka suuradda goormaad suuradda dhammaynays hammigaagu ha noqdo inaad u fiirsato oo ku tadabburto oo macnaha aad eegto oo xataa meelaha qaarkood aad ku celceliso qalbiga ku dhaqdhaqaajiso tadabbur waayo maqaasida qur'aanka loo soo dejiyay maxaa ka mid a ah? tadabbur baa ka mid a ah. liyadabbaruu aayaati waliyatadakara ulu albaab wa ama waqtu libtidaa'i waalkhatmi liman yakhtimu fi lusbuuc wakhtiga bilowga iyo wakhtiga khatimaadda miyaa cidda khatimaysa wiiggiya hal mar khatimaysa faqad rawaa ibnu abi daawuuda wuxuu bn abi daawuud ana cuhmaana bna cafaana radia allaahu canhu in cuhmaan bna cafaan kaana yaftatixu alqur'aana leylata aljumuca wuxuu qur'aanka bilaaban jiray oo furfuran jiray habeenka jumcada wa yakhtimuhu leylata alkhamiis waxaanu khatimi jiray habeenka khamiis habeenka jimcaha intuu bilaabo ayuu habeenka khamiista khatimi jiray wa qaala alimaamu abu xaamidin alghazaaliyu raximahu allahu fii ixyaa culuum iddiin abu xaamid alghazaali sheikhii faqiih ahaa wuxuu yidhi alafdalu an yakhtima khatmatan billeyli wa khatmatan biاnnahaar sida fadliga badan lihi waa inuu khatimo khatmatan bileyl khatimaad goorta habeenkii waa inuu khatimaa wa khatmatan binnahaar khatimaadna goorta maalintii waa inuu khatimaa wa yajcalu khatmata annahaari yowma alisnayni fii rakcatay alfajri aw bacdahuma wuxuu ka yeelayaa khatimaadda maalintii yowma alisnayni maalinta isniintuu ka yeelayaa fii rakcatay alfajri labada ragcadood ee subxii ayuu markaa ku khatimayaa oo qadarkii ugu dambeeyey ku akhrinaya aw bacdahuma amada labada ragcadood ee fajriga markuu tukado dabadooda ayuu khatimaya wa yajcalu khatmata alleyli leylata aljumuca wuxuuna ka yeelayaa khatmada habeenkiina habeenka jimcuhu ka yeelaya fii rakcatay almaqhribi labada ragcadood ee maqhribka ah bimacnaa labada ragcadood ee maqhribka ka dambeeya ayuu ku khatimayaa aw bacdahumaa ama markaa dabadooda ragcatay alfajrina wuxuu u jeedaa labada ragcadood ee subaxa ka horreeya liyastaqbila awala annahaari wa aakhirahu si uu u qaabilo maalinta awalkeedii yacni u qaabilo wa aakhirahu iyo maalinta aakhirkeedii si uu qaabilo waa istixbaab sheikhu markaa uu istixbaabay ee nas ku soo arooray ma jiro in wakhtiyadaa lagu beego marka wuxuu tilmaamayaa hadduu qur'aankii khatimaayo weeggii laba goor hadduu khatimayo waa inuu midna khatimaa maalinta isniinta labada ragcadooda subxiina ku khatimaa yacni midna khatimaa habeenka jimcaha marka midna waxay dhacaysaa awala nahaar midna waxay dhacaysaa awala leyl midna habeenka qaybtiisa ugu horraysa awalkiisay dhacaysa khatimaaddu midna waxay dhacaysaa maalinta awalkeeday dhacaysa sababta uu istixbaabay khatimaadda uu qur-aanka khatimayaa in maalinta awalkeeda ay dhacdo ama habeenka awalkiisa ay dhacdo waa aasaarta soo socota ayaa sirta uu sidaa u doortay kuu fasiraysa wa rawaa ibnu abi daawuuda ibn abi daawuud wuxuu soo wariyey can camri bni murata ataabiciy camr ibnu mura taabiciga loodhan jiray wuxuu ka soo wariyey qaala kaanuu yuxibbuuna an yukhtama alqur'aanu min awali alleyli waxay ahaan jireen yacni saalixiintii iyo dadkii wanaagsanaa ee aanu soo gaadhnay yuxibbuuna qaar jecel an yukhtama alqur'aanu qur'aanka in la khatimay jeclaayeen min awali leyli habeenka awalkiisa in la khatimay jeclaayeen aw min awali nahaari ama maalinta awalkeeda in la khatimay jeclaayeen labada awal yacni ama maalinta awalkeeda ama habeenka awalkiisa labadaa mid ahaan in la khatimo ayay jeclaayeen wa can talxata bni musarifin altaabiciyi aljaliil talxat ibni musarifna waxa uu ka soo wariyey ibn abi daawuud qaala inuu yidhi man khatama alqur'aana ayata saacatin ka qur'aanka khatima ayata saacatin saacad kastaoo kaanat ahaato min annahaari maalintii ka mida saacad kastooo maalinta ka mida kii qur'aanka khatimaa sallat calayhi almalaa'ikatu malaa'igtaa u ducaysa oo ku sallida xataa yumsiya ilaa uu habeensanayo oo gabal ku dhacayo ayay malaa'igtu ku sallinaysaa u ducaynaysa wa ayata saacatin kaanat min alleyl kii qur'aanka khatimo saacad kastaoo habeenka ka mida yacnii kii qur'aanka khatimana sallat calayhi almalaa'ikatu xataa yusbixa malaa'igtaa isagana ku sallidoo u ducaysa ilaa uu ka waabariisanayo malaa'igtu waa u ducaysa bimacnaa habeenkaasoo dhan bay u ducaynaysa wa can mujaahidin naxwu mujaahid wuxuu ka soo wariyey ibn abi dunya hadalkaa hadal la miduu ka soo wariyey taabiciga kale mujaahid la yidhahdo warawa daarimiyu daarimi wuxuu soo wariyey fii musnadihi musnadkiisa wuxuu ku soo wariyey biisnaadihi isagoo sanadkiisa ku soo warinaya can sacd ibni abi waqaasin radia allaahu canhu sacd ibni abi waqaas ka soo wariyey qaala inuu yidhi idaa waafaqa khatmu alqur'aani awala leyl hadduu waafaqo khatimaadda qur'aanka la khatimaya habeenka awalkiisa hadduu waafaqo sallat calayhi almalaa'ikatu xataa yusbix malaa'igtu waa ku sallidaa ilaa uu ka waabariisanayo wa idaa waafaqa khatmuhu aakhira alleyl hadduu waafaqo khatimaaddiisu aakhira alleyli habeenka aakhirkiisa sallat calayhi almalaa'ikatu xataa yumsiya aasaartan maxaa laga qaadanayaa yacni axaadiis marfuuca ma aha sababta uu shiikhu u soo aroorinaya aasaartan waa maxay maadaama axaadiis nebi aynay ahayn oo nebigu aanu odhan hadalkan xikmadda ku jirtaa maxay tahay yacni waxaa looga jeedaa waa lil istinaas hore waa u tilmaannay weheshii la weheshanayaa looga jeedaa laakiin ma aha yacni xukum xujo oo cad inay tahay oo ilaaba ilaa ay sidaa tahay maaha laakiin waxay noqonaysaa istiinaas la weheshanayo noqonaysa sallat calayhi almalaa'ikatu malaa'igtu waa ku sallinaysaa xataa yumsiya ilaa uu ka habeensanayo ayay markaa ku sallinaysa imsaga galabtina waa loo isticmaala laakiin hadda habeensigii baa loo jeedaa oo in maalintii baxday ayaa laga tilmaamaya qaala daarimiyu haada xasanun can sacdin kani waa xasan asarkani oo sacad wuxuu kaga soo arooray sanad markaa waxaway xasan ah ayuu kaga soo arooray wa can xabiib ibni abi haabitin xabiib ibni abi haabit waxa uu ka soo wariyey ibnu abi daawuud attaabiciyi xabiibkaasoo taabicigii ah annahu kaana yakhtimu qabla arukuuc inuu qur'aanka khatimi jiray rukuucda ka hor inuu khatimi jiray qaala ibnu abi daawuud ibnu abi daawuud wuxuu yidhi wakada qaala axmed ibnu xambalin raximahu allahu tacaala saasoo kale axmed ibnu xambalna uu yidhi ilaahay haw naxariiste wa fii hada alfasli baqaaya sata'tii fi lbaabi alaati in shaa allahu tacaala fasalkan waxaa ku sugan waxyaalo hadhay oo ku iman doona baabka soo socda ee iman doona inoogu iman doona ayaa markaa hadhay bimacnaa waxbaa markaa ka dhiman insha allahu tacaala hadduu ilaahay doono calaa kulli xaal saynu sheegnay aahaartan muraadka uu sheikhu u soo aroorinayaa waxay tahay min baab alistiinaas in la weheshado ayaa looga jeedaa oo fadiilada ay sheegayaan waa la weheshanayaa laakiin xukum xujo ah oo cad ma aha waayo axaadiis marfuuc oo ku timi ma jirto saxaabadiina marka arrinkan lagama soo naqlin ee waa taabiciin baa aqwaashan laga soo naqliyey taabiciin ayaa laga soo naqliyey marka waxaa laga qaadanayaa un calaa kulli xaal istinaas ama weheshi baa laga qaadanaya saas aawadeed ayaa abu xaamid alghazaali wuxuu istixbaabay qur'aanka marka la khatimayo habeenka awalkiisa in la khatimo ama maalinta awalkeeda in la khatimo si ducadan loo helo oo malaa'igtu ay ugu ducayso ilaa inta maalintaasi baxayso ama ilaa inta habeenkaasi baxayo ay ugu dacayso baabkaana waxaa aad iyo aad looga qaadanayaa oo laga fahmayaa qiraa'ada qur'aanka in lagu dadaalo oo aad iyo aad qiraa'ada qur'aanka loogu dadaalaa laga qaadanaya fadli badan baana ku jira akhrinta qur'aanka la akhrina ha lagu akhriyo salaad gudaheeda ha lagu akhriyo amaba salaad yaan lagu akhriine yacni waxa weeye yadaan salaad lagu jirin ha la akhriye waxaa markaa ku sugan fadiilo weyn baa ku jira akhrinta qur'aanka la akhrinayo fadli weyn baa ku jira marka in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya faslun ay haadaa faasilun kani waa kala soocaya wixii tegaya waxa soo socda yenbagii an yakuuna ictinaa'uhu biqiraa'ati alqur'aani fi leyli akhara waxaa haboon inuu noqdo dadaalkiisu ku dadaalayo akhrintuu qur'aanka akhrinayo fi leyli habeenka gudihiisa akhrinayo akhara mid fara badan inuu noqdo ayaa haboon wa fii salaati alleyli akhara salaadda habeenkii la tukanayo gudaheeda in lagu akhriyana inuu farabato ayaa habboon qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi min ahli alkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illaah min ahli alkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mida ummatun ummad baa ka mida bimacnaa jamaaco iyo koox ummaddaasoo qaa'imatun taagan ummaddaasoo yatluuna akhrinaya aayaati illaahi aayadaha ilaahay ama waxay taagan yihiin xaalay akhrinayaan aayaadka ilaahay waxay akhrinayaan aanaa'a leyli saacadaha habeenkii bay akhrinayaan wa hum yasjuduun waxay markaa eh, taagan yihiin oo cibaado u taagan yihiin walxaal hum yagu yasjuduuna ay sujuudayaan oo bimacnaa sujuudna ay niyeysan yihiin yu'minuuna billaahi waxay rumaynayaan ilaahay walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamaday rumaynayaan wa ya'muruuna waxay amrayaan bilmacruufi wanaagay amrayaan wayanhawna waxay reebayaan canilmunkari waxa xune shareecadu diidday reebayaan wa yusaaricuuna waxay u dheeraynayaan fi lkhayraat khayraadkay u dheeraynayaan waxyaalaha khayrka ah bay u dheeraynayaan wa ulaa'ika min alsaalixiin kuwaasi waxay ka mid ahaadeen saalixiinta kuwa wan wanaagsan bay ka mid ahaadeen markaa sheikhu wuxuu ka deliishaday aayadda maadaama lagu ammaanay inay saacadaha habeenkii qur'aanka akhrinayaan oo ku tukanayaan waxaa laga qaadanayaa fadiilo gaari inay ku sugan tahay ayaa laga qaadanaya oo laga dariishanaya fadiilo gaari inay ku sugan tahay ayaa laga qaadanaya erayga umma oo ku sugan aayadda macnayaal badan baa loo isticmaalaa erayga umma mar umma waxaa loo isticmaalaa bimacnaa jamaaca in loo jeedo oo koox loo jeedo halkanna macnahaasaa looga jeeda macnayaal kaleo nusuusta ay ugu soo aroortayna waa jirtaa macnayaasha maxaa ka mid ah haye bimacnaa wakti in looga jeedo maxaana ka mida maxaa u daliila wadakara bacda umma erayga umma macaanida loo isticmaalo kale waxaa ka mida in loo jeedo muddo wakhtiga ka mid a yacni muddatan min azamaan wadakara bacda umma aayaddaasoo kale wuxuu u soo arooray iyadoo umma looga jeedo wakhti looga jeedo macno saddexaad waxaa loo isticmaalaa bimacna addiin halkaasoo kale maxaa u soo arooray inaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummah ay calaa diini wa millah yacni diin baanu ku soo gaadhnay marka umma waxaa loo jeeday bimacnaa diin macnayaasha kale loo isticmaalay maxaa ka mid a ah macnaa afraad ha bimacnaa imaam halkaasoo kale maxay ku soo arooray ina ibraahiima kaana ummatan waxaa loo jeedaa imaaman fi lkhayr hoggaamiye dadka khayrka ku hoggaamiye ayuu ahaa marka umma waxaa loo jeeday bimacnaa imaam macno shanaad maxaa loo isticmaalay macno shanaad daa'ifa min annaas oo halkanba daa'ifadaa looga jeeda bimacnaa jamaaca ama bimacnaa daa'ifa uma waxaa kaloo loo isticmaalaa ciddii rasuul loo soo diray ummaa la yidhahdaa gaalkooda iyo muuminkooda mid walba ummaddii buu soo gelaya waaladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadihi lummati yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bii ila dakhala annaar wa habata fi saxiixayni can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam annahu qaal waxaa ku sugnaaday saxiixaynka iyagoo rasuulka ka soo warinaya sala allahu alayh wasalam annahu qaala inuu yidhi nicma arajulu ninoo dhan buu u nicmo lahaado u wanaagsanaaday cabdullaahi cabdullaahi low kaana yusallii min alleyl hadduu tukan lahaa habeenkii yacni wuxuu noqon lahaa ninka ugu wanaagsan buu noqon lahaa yacni nin aad u wanaagsan ayuu noqon lahaa laga tilmaamaya cabdullaahina waxaa loo jeedaa cabdullaahi ibnu cumar marka waa boorin lagu boorinaayo salaatuleylka lagu boorinayo salaatuleylka waa boorin lagu boorinaayo marka ninka salaatuleylka tukadaa inuu nicma rajul yahay baa laga daliishanayaa xadiidka wa fi lxadiisi alaakhari fi saxiix xadiiskii kale waxaa ku sugnaa ee saxiixa ku sugan annahu sala allahu alayh wasalama qaal in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam yaa cabdallaahi cabdallaahi ow laa takun mila fulaan ha noqonin hebel oo kale kaana yaquumu alleyla wuxuu ahaan jiray mid habeenkii kaca oo tukada ayuu ahaan jiray summa tarakahu dabeedna waa ka tegay qiyaamkii uu habeenkii kici jiray ayuu ka tegey oo iska daayey marka kaasoo kale ha noqonin ee qiyaamuleylka wad baa macnuhu dhacaya saxaabada caadadoodu waxay ahayd haddii ruux loo sheego shay fadiilo ah oo wanaag iyo manqaba ku jirto way magacaabi jireen ruuxaasoo waa sheegi jireen laakiin shay nuqsaana haddii mid laga sheego saxaabadu way qarin jireen magiciisa si ay u asturaan oo aynay u kashifin ayay magiciisa qarin jireen nebigu sala allahu alayh wasalam inuu magacaabay u badan tahay culammadu yidhaahdeen laakiin saxaabadii waa magicii qariyo oo misla fulaanin yidhi saasay markaa culamada qaarkood ay tilmaameen waa asturaaday asturayaanoo u xil qarinayaan saasay uga jeedeen marka qiyaamuleylka in la googooyo oo inta markaa la tukan jiray laga tagaa inay xun tahay baa laga qaadanayaa wanaagguna wuxuu ku jiraayo fadligu in la daa'imo la joogteeyo baa fadiiladu ku jirta axabbu lacmaali ila allaahi adwamuhu wa qal sida xadiis saxiixa saxiixaba ku soo aroortay nebigu inuu yidhi sala allahu aleyh wasalam camallo xagga ilaahay waxaa loogu jacayl badan yahay ka loogu daa'imitaanka badan yahay walow haba yaraadeen marka camalka la daa'imee la joogteeyo ayaa markaa fadli badan ilaahayna jeceliy ilaahayna jeceliy warawa tabaraaniyu wagayruhu wuxuu soo wariyey tabaraani iyo hayrkiiba ay ka soo wariyeen can sahli bni sacdin radia allahu canhu saxaabigii la odhan jiray sahli bni sacdin ay ka soo wariyeen can rasuulillahi sala allahu aleyh wasalama qaal sahlina uu ka soo wariyey rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu yidhi sharafu lmu'mini qiyaamu lleyl sharafta qofka muuminka ahi waa inuu habeenkii kaco xadiiska sanadkiisu waa daciifo ma asixin bale culammada qaarkood mawduucaadka ay ku soo arooriyeen saas aawadeed baa ibnuljawsi kitaabkiisa mawduucaadka uu ku soo arooriyey culammada kalena waa daciifiyeen marka xadiisku waa daciif laakiin qiyaamu leylka dee inay sharaf leedahay adilada kaleba waa laga qaadanaya walaxaadiisu wala aahaaru fii hada kasiira axaadiista nebiga iyo aahaarta saxaabada ka soo aroortay ee fii hada mawduuca ku sugan qiraa'ada yacni qiyaamuleylka lagu akhrinayo ama habeenkii la akhrinayo kasiiratun waa fara badanta waqad jaa'a can abilaxwas aljushamiyi waxaa ka yimi oo ka soo arooray abilaxwas aljushami oo qabiilada jusham la yidhaahdo loo nisbeeyey magaciisa waxaa la odhan jiray cawf bnu malik bnu nadlah ayaa la odhan jiray cawf bnu malik bnu nadlah ayaa la odhan jiray qaala inuu yidhi in kaana arajulu layatruqu lfustaada turuuqan wuxuu ahaan jiray ninku layatruqu mid soo guureeyo oo habeennimo yimaada alfustaada yacni guri reer leeyahay fustaadka teendhada waa la yidhaahdaa yacni gurigana waa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa alfustaada yacni guri ayuu iman jiray yacni guure ku iman jiray ama yacni teendho qolo leedahay buu guure ku iman jiray duruuqan gudis buu ku iman jiray uu gudaayo duruuqu waa guditaanka an ya'tiihi leylan goor habeena ayuu iman jiray isagoo guuraynaya fayasmacu liahlihi wuxuu u maqli jiray ehelka guriga u ehelka ah wuxuu ka maqli jiray dawiyan ka dawiyi naxli yacnii guux la mida guuxa shinnidoo kale ah ayuu ka maqli jiray dawiyiga waxaa la yidhaha codka marka waxa weeye aan la fahmaynin ee yuuskiisa uun la maqlayo laakiin wuxuu yahay aan la kala garanayn oo la kala saaraynin kaasaa dawiyiga la yidhahdaa dawiyan guux buu ka maqli jiray ka dawiyi naxli guuxa shinnidoo kale la mida ayuu ka maqli jiray waa qiraa'ada qur'aanka ay akhrinayaan iyo oohinta ay ooyayaan qaala famaa baalu haa ulaa'i ya'manuuna maa kaana ulaa'ika yakhaafuun markaasaa abulaxwas wuxuu yidhi maa baalu haa haaulaa kuwaa sha'nigoodu muxuu yahay waa dadkii dambuu sheegayaaye markaa uu la kulmay kuwan sha'nigoodu iyo xaalkoodu muxuu yahay ya'manuuna xaalay aamin noqonayaan oo ay ka aamin noqonayaan oo aynay ka baqaynin maa kaana ulaa'ika yakhaafuun waxay kuwaasi ka baqi jireen yacni maxay uga aamin noqonayaanee uga baqi waayeen xaalkoodu muxuu yahay ay uga aamin noqonayaan wixii kuwaasi ka baqayeen yacni kuwaasiba waxay la kacayeen ee habeenkii la tukanayeen ee qur'aanka la akhrinayeen waxay ahayd markaa baqasho ay naar ka baqanayaan oo ilaahay ka baqanayaan marka maxay kuwan kale uga baqi waayeen buu leeyahy ayaguna saasoo kale u samayn waaye abilaxwas waa ka asaxdaa yidhi wa can ibraahim annakhaciy ibraahim annakhaci waxaa ka soo aroortay waa min sikaari taabiciin buu ka mid ahaa faqiih baanu ahaa raggii axaadiista soo warin jiray ee ruwaatul axaadiiska ahaa haddana waxa weeye fuqahada ahaa buu ka mid ahaa qaala wuxuu idhi kaana yuqaalu waxay ahayd mid la yidhaahdo iqra'uu min alleyli goor habeenkii ka mida qur'aanka akhriya walow xalaba shaatin kulay ku tahay neef adhiya in la liso kulay ku tahay bimacnaa qadar yar kulay ku tahay yacni qur'aanka akhriya wakhtiga habeenkii goor ka mida waa inaan qur'aanka akhridaan walow wakhtiga akhriyaysaan qur'aanka haba yaraado neef adhiya in la lisayo kale ha noqdo neef adhiya inta la lisaya waa wakhti aad u yar yani walow haba yaraato qadarkaa qur'aanka akhrinaysana qur'aanka akhriyaa looga jeeda wa can yaziid araqaashiy yaziid araqaashi waxaa laga soo naqliyey qaala wuxuu idhi idaa anaa nimtu haddaan anigu seexdo suma istayqadtu dabeedna aan baraarugo suma nimtu dabeedna aan seexdo mar labaad falaa naamat caynaaya labadeeda indhood ma seexdaan yaynay seexanba waa ishabaarayaan wuxuu leeyahy ma samaynaayaba marba haddaan habeenkii seexdo aan hurdadaa ka kaco dib ugu noqon maayee cibaadaan ku soo jeedayaa iyo qiyaamu leyl iyo qiraa'at alqur'aan haddaan dib u seexdo waqaanan seexan macnuu saasuu dhacaya asarka sanadkiisa dacfaa ku jira qultu wa inamaa rujixat salaatu leyli wa qiraa'atuhu likowniha ajmaca lilqalbi wuxuu imaamu nawowi yidhi raximahu allah wa innamaa rujixat waxaa la arjaxay oo qura salaatu leyli salaatuleylka salaadda habeenkii la tukanayo wa qiraa'atuhu iyo qiraa'ada habeenkii la akhrinayo likownihaa ajmaca lilqalbi ahaanshaheeday ahaatay mid u kulmin badan qalbiga wa abcada min ashaakilaati uga fogaan badan min ashaakilaati waxa markaa mashquulinaya waalmulhiyaati iyo waxa markaa haafilka ka dhigaya ee mashquulinaya iyo watasarufi fi lxaajaat iyo danaha in lagu tasarufo ayay uga fogaansho badanta wa aswana bimacnaa umuurihiisa inuu ku takrifalo wakhtiga habeenkii baa ka fog wa aswana min alriyaai yadaa u ilaalin badan oo ruuxa uga ilaalin badan istusnimada iyo wagayrihi waxa kale la midka ah ee aafaadka kale xun ee min almuxbidaati waxyaalaha camalka buriye ah min almuxbidaati waxyaalaha camalka buriye ka mid a ah. maca maa jaaa asharcu bihi iyadoo lala qabo waxaa sharcigu ku yimi min iijaadi alkhayraati fi leyli in khayraadka la jirsiiye ah goorta habeenkii oo habeenkii waa ka sii xag jira khayrka goorta maalintii iyo goorta habeenkii goorta habeenkii baa sii fiican fa ina alisraa'a birasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam kaana leylan yacnii nebiga sala allahu aleyh wasalam gudintii la gudiyey ee la dheelmiyey ee samaawaadka la korsiiyey goor habeenay dhacday oo ay xasishay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam leylan baa la yidhi maalin ma ahayn habeen buu ahaa wa xadiisii yanzilu rabbukum yaa xadiiska sheegaaya rabbigiin baa soo degaya kulla leylatin habeen kastuu soo degaya ilaa samaa'i dunyaa samaa'u dunyaha waa samada inoo soo xigtee arlada u soo xigtee ayuu u soo degayaa xiina yamdii shatru lleyl goorta uu socdo oo tago habeenka nuskii tago qayb habeenka ka mida ah ay tagto fayaquulu wuxuu odhanayaa hal min daacin faastajiiba lahu ma jiraa mid markaa i baryaya oo aan ka ajiibo ka aqbalaa ma jiraa alxadiisa xadiiska dhammaystir wa fi saxiixi ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalama qaal saxiixa waxaa ku sugan in nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam ayaa saxiixa ku sugan fi lleyli saacatun yustajaabu fiiha adducaa'u kula leylah fi lleyli habeenka waxaa ku sugan saacatun saacad saacaddaasoo yustajaabu fiiha ducaa'u la ajiibaayo la aqbalayo ducada kulla laylatin habeen kastay ku sugan tahay saacaddaa ducada la aqbalaya habeenka ka midi waa daloolka dambay ku jirtaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi yanzilu rabbuna kulla laylatin ila asamaa'i addunyaa xiina yamdi shatru leyl riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray habeenka marka loo qaybiyo saddex qaybood marka loo qaybiyo laba qaybood markay tagaan oo qaybi ay harhsan tahay oo sulusu leyla aakhir markuu yimaado ayaa markaa ku soo arooray riwaayadka badankooda oo wuxuu sheegayaa yanzilu rabbunaa xiina yabqaa sulusu leyli alaakhir ila asamaa'i dunya rabbigeen baa soo degaya marka habeenka dalool hadhsan yahay saddex dalool marka loo qaybiyo hal dalool markuu hadhsan yahay baa rabbigeen soo degaa markaasuu gacmihiisa soo fidiyaa aw wuxuu yidhaahdaa hal min daacin fa astajiiba lahu hal min saa'ilin fa uctiyahu hal min mustakfirin fa akfira lahu midii baryayaa ma jira oo aan ka aqbalaa mid wax weydiisanayaa ma jira oo aan siiyaa midii dembidhaaf weydiisanayaa ma jira oo aan u dembi dhaafaa marka wakhtigaasi waa saacad mustajaaba ah ayaa ku jirta marka goortaasi aad iyo aad bay muhim u tahay cibaadaduna aad iyo aad bay wakhtigaa u fiican tahay laakiin waxaynu aad u jeclaysannaa hurdada inaynu markaa iska seexanno ayaynu aad u jeclaysannaa marka xagga qiyaamka marka la fadilaayo habeenka awalkiisa in la kaco iyo aakhirkiisa in la kaco waxa fadli badan aakhirkiisa in la kaco aakhirka in la kaco ayaa fadli badan waayo waa waqtu ilaahi soo degitaanka xadiisku sheegayana waxaa la odhanayaa yacni waxa weeye siduu u soo aroorayn u rumayno nu'minu biha kamaa warad kayfka iyo qaabka oo allah u soo degayo ma garanayno waa arrin haybi ah sida laynoo sheegay baynu u rumaynaynaa waana ka gaabsanaynaa tafsiilkiisa inaynu markaa wax ka sheegno waa ka gaabsanayna sida laynoo sheegayna waynu u rumaynayna marka sheikhu waxa uu tilmaamayaa salaada habeenkii iyo qiraa'ada habeenkii la akhrinayaa inay tahay afdal sababtay afdalka u tahayna waxay tahay qalbiga ayay u kulmin badan tahay oo wakhtigaasi waa wakhti buuq iyo qayla ayna jirin waa wakhti sanqadhi go'an tahay shabaqi ayna jirin marka hadalka la yidhaahdaa waa hadal qalbiga ku dhacaya inna naashi'ata alleyli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila waata allah yidhi yacnii qiyaamka habeenkii la kacayaa iyo qiraa'ada lagu akhrinayaa ashaddu wat'an yadaa markaa daran xagga iswaafaqa waxa carabka laga odhanaayo iyo qalbigu inay iswaafaqaan iyadaa u darraansha badan wa aqwamu qiila iyadaa u toosnaan badan odhah ahaan marka xaaladda noocaasi waa ka xag jirtaa wuxuu ku daray weliba waxyaalihii mashquulinayey xaalka noocaasa waa ka fogya oo umuurihii adduunyada iyo mashquulaadkii adduunyada iyo waxaasoo dhan waa ka dheeri riyaaga iyo istuska iyo waxyaalaha camalka buriyana waa uga ilaalin badan yahy oo wakhtigaas ruuxii waa ka fogyahay oo sida wakhtiga kale ay ugu dhowaan karo wakhtigan waxaa laga yaaba inaan u dhowaan weliba habeenkii fadaa'il gaara ku soo arooro alisraa waalmicraaj habeen buu dhacay waa midda kale saacad mustajaaba ah baa ku jirta waxaana habeenkii ka mida ah wakhtu nusuulililaahi maalintii taasoo kale laguma sheegin habeen kastabana waa ku suganta sulusuleyl aakhir markuu hadhsan yahay baa rabbi soo degayaa axaadiistii sifaatku ka mid yahay sida laynoo sheegaa loo rumaynayaa kayfiyaddiiyo qaabkana waa laga gaabsanay waa laga gaabsanay yacni sida makhluuqaadka u soo degaanna ilaahay uma soo dego lama mid aha soo degitaanka ilaahay soo degitaanka makhluuqa ma shabaho lama mid aha laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir yacni saas weeye halkii sifaadka la mariyaa la marinaya xadiidkan kale saacadda mustajaabada uu sheegayaa waa wakhtiga wakhtu nuzuul ilaahi ayaa saacadda mustajaabadii ku beeganta wakhtigaasaa loo jeedaa waa daloolkaa dambe habeenkii wa rawaa saaxibu bahjati alasraari wuxuu soo wariyey saaxibu bahjati alasraar biisnaadihi wuxuu ku soo wariyey kitaab bahjatulasraar la yidhaahdo ayuu leeyahay wadaadkaas marka wuxuu soo wariyey biisnaadihi sanadkiisa wuxuu ku soo wariyey can salmaan alanmaatiyi salmaan alanmaati wuxuu ka soo wariyey qaala inuu yihi ra'aytu caliya bna abi taalibin radia allahu canhu fi lmanaam salmaan baa odhanaya waxaan ku arkay caliya bna abi taalib baan riyo ku arkay buuhi fi filmanaami riya ayaan ku arkay hurdo yaquulu xaaluu odhanaya ayaan arkay lowla aladiina lahum wirdun yaquumuuna wa aakharuuna lahum sardun yasuumuuna ladukdikad ardukum min taxtikum saxaran liannakum qawmun su'un laa tutiicuuna wuxu uhi lowla aladiina lahum wirdun yaquumuuna haddaynay jiri lahayn kuwii wardi lahaa wardigaasay ku kacaan haddaan kuwaasi jiri lahayn way jiraani wa aakharuuna lahum sardun yasuumuuna iyo qaar kaley u sugan tahay xidhiidh marka ay soomaan oo soonka xidhiidh ay u soomaan sardi waa maxay waa shayga xidhiidhkaan la kala jarin ee la kala goyn yacni soon xidhiidha kuwii lahaa haddayna iyaguna jiri lahayn way jiraani ladukdikat ardukum min taxtikum saxaran yacni waxa weeye waa marka la ruxi lahaa buu yidhi yacni waa la ruxi lahaa arladiinna ayaa la ruxi lahaa xaggiinna hoose ayaa laydinkaga ruxi lahaa buu yidhi saxaran goor markaa soo dhowaada baa laydinku ruxi lahaa arlada ruxitaan daran baa xoogga loo ruxi lahaa gariir yaroo arladu ay saa u yara gariirto ayaa la yidhaahdaa markaysagaa khalaa'iq badan baa ku le'doo ku baxay intaasaa ku dhimatay intaasoo kun baa ku dhimatay intaasoo gurya'a baa ku dumay intaasaa ku qaxay intaasaa ku dhaawacmay intaasoo hantiyaa ku burburtay marka wuxuu sheegayaa xoog baa arlada laydinku ruxi lahaa liannakum qawmu su'in laa tutiicuuna waayo waxaad tihiin dad xunoo aan ilaahay ateecayn baa tihin kulli xaal waa iska riyo riyadana xukum markaa lagama tartiibiyo saaxibu bahjati alasraarna warkiisa mid la cuskado maaha culammada muxadisiintu waxay sheegeen inuu markaa yahay xadiiska mid dejiyo oo wadciyo inuu yahay in lagu tuhmaysto muttaham biwadci alxadiis alxaafid adahabi iyo xaafid ibni xajar alcasqalaani labaduba waxay odhanayaan waa muttahamun biwadci alxadiis ninka waxaa lagu tuhmaystaa oo looga shakiyaa axaadiista been abuurka inuu sameeyo marka axaadiis been abuura inuu sameeyo maadaama lagu tuhmaysto warkiisa nin la cuskan kara maaha soo jeedkiisa baan waxba laga maqlayne riyadiisa maxaad mooda hadda laakiin waa riwaayo uu soo warinayo ay noqonaysaa un khabar uu soo wariyay noqonaysa waayo isagu waan ku riyooday ma odhan calaa kulli xaal sheekhu baabulistinaas buu isaga keenay macnaahaanna waxaa looga jeedaa taacaadka kuwaasi la imanayaan baa laydinkaga baajinayaa cadaab inuu idinku soo dego laakiin lagama tilmaamayo inay waajib tahay soonka sunnaha in la xidhiidhiyo iyo yaani wardi habeenkii lagu qumo oo lagu kaco oo sunno ah inay tahay waajib markaa haddii laga tago ciqaab lagu mutaysanayo loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa ciqaabadii waxyaalo kalaa ku mutaysateen sida uu aakhirkaba ka yidhi liannakum qawmu suu'in laa tutiicuuna oo taacadii bayn la imanayn taacadii baydaan la imanayn laakiin in ciqaab laydinku soo dejiyo waxaa uga baaqateen dad wanaagsan baa idinku dhex jira kuwaa wanaagsan yacni ducadooda iyo barakadooda baa laydinka dibdhigay cadaabkii oo laydin cadaabi waayaa macnuhu dhacaya waaclam anna fadiilata alqiyaami billeyli waalqiraa'ati fiih waxaad ogaataa fadiilada qiyaamka kicitaanka habeenkii la kaco fadligiisa iyo waalqiraa'ati fiihi fadiilada akhrinta qur'aanka la akhriyo habeenka gudihiisa taxsulu bilqaliili walkasiir waxay ku xasilaysaa inta yar iyo walkasiir inta badan mid walba waa ku xasilaysa haddii in yar la akhriyo iyo haddii in yar la tukado iyo haddii in badan markaa la akhriyo ama in badan la tukado mid walba fadiiladu waa ku suganta laakiin way kala badan tahay wa kullamaa kasura kaana afdala markastuu farabato wuxuu noqonayaa mid sii fadli badan buu noqonaya ilaa an yastawciba alleyla inuu habeenkao dhan wada gaadho oo wada istiicaabo mooyaane wada taam yeelo isticaabku waa maxay waa inuu wada cammimo oo qiyaamuleylkii habeenkao dhan in lagu wada caam yeelo ruuxuu yidhaahdo seexanba maayo habeenkii oo dhan cibaadaan u taagnaanayaa qur'aan baan akhrinayaa cibaadana waa u taagnaanayaa inuu sidaa yidhaahdaa yacni ma fiicna inuu farabadsada afdal ah ilaa an yastawciba inuu wada dhammaystiro wada cammimo mooyaane alleyla habeenkao dhan oo habeenkao dhan qiyaam iyo qiraa'a inuu ku cammimo mooyaane haddii kale waa afdal fa innahu makruuhun addawaamu calayhi habeenkoo dhan qiraa'a iyo qiyaamuleyl inuu ku cammimaa waa mid la karaahiyaysanayo daa'imitaanku daa'imaya la karaahiyaysanaya uu joogtaynayo wa ilaa an yadura nafsahu iyo inuu naftiisa dhiba mooyaane naftiisa hadduu dhibana fadligii waa ka baxayaa shaygu naftiisa hadduu dhibana fadligii waa ka baxaya wuxuu sheekhu tilmaamaya qiyaamu leylka in yar lagala yimaado iyo in badan lagala yimaado mid walba fadliga waa lagu helaya qiraa'aduna waa saas i laeg inta yar iyo inta badanba fadiila waa ku sugan tahay laakiin waxaa sii fadli badan ka badan oo midba kuu ka badan yahuu ka fadli badan yahay waxaa laga reebayaa uun habeenkoo dhan in qiyaam iyo qiraa'a lagu camimo waayo sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam bay khilaafsan tahay oo nebigu ma joogtayn jirin habeenkoo dhan inuu kaco bale waxaa la soo wariyey inaanu habeen dhammaystiran oo wada kaamila aanu cibaado u wada kicin ee wuxuu ahaa mid seexda soona jeeda inkastoo culammada qaarkood yidhaahdeen maya tobanka dambe ee ramadaan axya alleyla wa ayqada ahlahu wa shadda almi'sar habeenkuu noolayn jiray waxaa looga jeedaa wakhtiyadaa yada cibaadadu ku cammimi jiray oo habeenkoo dhan buu cibaadaysan jiray bacdi culammada ka midoo xadiiskaas sidaa u fasira oo axya leyla ku fasiray habeenkoo dhan inuu wada noolayn jiray ayaa jira markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam habeenkii wax ka miduu seexan jiray walow waxaase haba yaraadaan inna waa cibaadaysan jiray laakiin kollay wakhtiyada marka ramadaanta khaasatan tobanka dambe ee ramadaan waa ka sii badnayd intuu kici jiray intuu habeennada kala kaco yacni aad bay uga badnayd marka inuu habeenkii cibaado ku cammimo ou yidhahdo seexan maayo waa karaahiyo sheikhu laakiin dawaamku ku qayday marka marmar in la samayn karo in istiicaab lagu sameeyo fadiila inay ku jirto awqaadda fadiiladu ay fara badan tahay sida laylatulqadri oo kale habeenka loo malaynayo in marka cibaadada iyada lagu cammimo oo habeenkaa la soo wada jeedo aan wax ka mida la seexan baa hadalkiisa laga fahmayaa sheikha awqaadda fadiilada gaarkii ku sugan tahay in cibaado lagu koobo oo dhammaan cibaado lagu soo wada jeedo inay tahay iyadu afdal awqaadda badan ee uu cibaadaysanayo habeenkiina haddii naftiisa ay dhibayso oo darar naftiisa iyo caafimaadkiisa ay ku keenayso iyaduna waxay noqonaysaa makruuh walow yaanu kuba camiimin meel yacani wax yar buu seexdaa inta kalena cibaada ugu soo jeedaan laakiin intaa badane uu soo jeedaa naftiisu ma xamilayso caafimaadkiisana waxbay yeelaysaa taasoo kale waxay noqonaysaa iyadana markaa waxa weeye mid aan habboonayn inu la yimaado waayo nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam khuduu min alacmaali maa tutiiquun fa ina allaha laa yamallu xataa tamallu camallada waxaa kari karaysaan la kaalaya ilaahay sawaabka idinka goyn maayo ilaa idinku camalka goysaan laakiin intaa kari kartaan camalka kala kaalaya wa inna lijasadika calayka xaqan saxaabigii saxaabigii kale markuu waaninayey wuxuu idhi jasadkaaguna xaq buu kuu leeyahay ee mid kastoo xaqleba xaqiisa sii mid kastoo xaqle xaqiisa sii wa mima yadullu calaa xusuulihi bilqaliil waxaa ka mid a ah waxa ku tusinaaya xasilitaanka fadligu ku xasilayo inta yar habeenkii in yaroo ka mida in la kaco iyo in yaroo ka mida in qur'aan la akhriyo xadiisu cabdullaahi bni camr bni alcaasi radia allaahu canhuma xadiiskii cabdullahi bni camar qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man qaama bicashri aayaatin lam yuktab min alghaafiliin man qaama kii ku kaca oo ku tukada bicashri aayaatin toban aayadood kii ku kaca oo ku tukada lam yuktab min alghaafiliin laguma qoro kuwa ghaafilkaa ah ee iska moog laguma daro kuwa inuu ka mid yahay laguma qoro mar hadduu toban aayadood oo qur'aana ku tukaday ghaafiliintii waa ka baaqanaya waman qaama bimi'ati aayatin kii ku kaca oo ku quma boqol aayadood kutiba min alqaanitiin waxaa lagu qoraa kuwa qaanitiintae mutiiciinta inuu ka mid yahay alqaanitiin waxaa looga jeedaa almutiiciin kuwa ilaahay ateecay waman qaama kii ku kaca oo ku tukada bialfi aayatin kun aayadood ka ku tukada habeen ka ku tukada kun aayadood kutiba min almuqandiriin waxaa lagu qoraa kuwa markaa ajarka weyn ee tuurarka ah la siinayo qitaarka asalkiisa waxaa la yidhahdaa lacag fara badan baa loo isticmaalaa kun iyo laba boqol oo uqiyadooda dahab ah ayaa qintaarka la odhan jiray waa lacag aad iyo aad u badan yacnii kun iyo laba boqol oo wiqiyadood oo dahab ah ayaa qintaarka la odhan jiray marka waxaa laga tilmaamayaa kun aayadood kii ku tukadaa hal habeen waxaa lagu qoraa kuwa ajarka waaweyn ee qintaarka ah bimacnaa aadka u badan yacni marka la siinaayo ayaa lagu qoraa marka waxaa laga tilmaamaya ajar weyn in la siinaayo kunka aayadood waxaa noqonaya labada jis ee jis tabaarig iyo jis cama ayaa noqonaya marka faatixada lagu daro waayo jis camma waa shan boqol iyo afar iyo lixdan aayadood shan boqol iyo afar iyo lixdan aayadood weeye jis tabaarigna waa afar boqol iyo koob iyo soddon aayadood marka labadaa jis laysu geeyo waxay noqonayaan sagaal boqol iyo shan iyo sagaashan shan aayadood baa kunkii ka dhinmaya toddobada faatixada marka lagu daro kunkii waa ka badanayaan marka ruuxii doonaya muqandiriinta inuu ka mid noqdo labada jis hadduu ku tukado wuxuu noqonayaa inuu kun aayadood ku tukaday saasuu noqonay xadiisku waa saxiix culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen oo ibnu khusayme waa saxiixiyey ibnu xibbaan waa saxiixiyey culamo kale waa saxiixiyeen albaan laftiis waa saxiixinaya waxaka sacrabiyu can ibni cabbaasin radia allahu canhuma sacrabi wuxuu ka xikaayooday cabdullahi ibni cabbaas qaala inuu yidhi man sallaa billeyli ragcatayni faqad baata lilaahi saajidan wa qaa'ima man sallaa billeyli kii tukada habeenka gudihiisa ba'du waa darfiyo billeyl waxaa loo jeedaa fileyl habeenka gudihiisa kii tukada ragcatayni laba ragcadood tukadaa faqad baata wuxuu beryo habeenka ahaaday lilaahi saajidan yacni mid ilaahay u sujuudsan oo u sujuudaaya wa qaa'iman iyo mid ilaahay dartii u taagan saasuu noqday marka waxaa laga qaadanayaa xadiiska horeynu soo marray qiyaamu leylka ama qiraa'ada lagu akhrinayo qiyaamu leylka inta yar iyo inta badanba fadiilada in lagu helayo iyo ajarka laakiin ajarka ayuunbaa kala badan oo mar caayadaha lagu tukaday ay badan tahay fadiiladuna waxay noqonaysaa mid ka sii badan ayay noqonaysa wafaqana allahu jamiica lima fiihi alkhayr wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk